يجاهدون في سبيله وآخرون يقاتلون في سبيله فقط ما تيسر منه وأقيموا الصلاة اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأي ولا السلامي ما أطوحها فرحة إنه الشيخ محمد إدريس ومقالة الكالس وينو يمالو وفرحة وين وحلو فرحة لكن إن شاء الله وحنجينا إلى كفاية يسلو وفي سؤال طبعا كون أي سؤال يسوسو بالبكرة هذا لو حيث ليها ماشي لو فرنتها وسلامتي أقصد وينها leeyahay meesha noogu furan tahay waa salaamintii waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh maxamed الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاهت كل نفس معها معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh ilaahay baan ugu mahadinayaa kulankan ilaahay subxaana wa tacaala noo yasiray waxaan ilaahay subxana wa tacaala ka baryayaa kulankeena inuu ka dhigo kulan barakeysan ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa kusoo dejiyo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayaa carabkaiyo qalbiga inuu kusoo kelimada xaqa ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbigiina iyo dhegihiinaba u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegeysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana ulaaika aladiina hadaahum allah wa ulaaika hum ulu lalbaab kelimaddan wacdiga ah halku-dhegeedu waxa weeye miraha iimaanka yowma alqiyaama iimaanka la rumeeyo yowma alqiyaama maalinta ilaahay subxaana wa tacaala lala kulmayo ee xisaabtu ay jirto ee qof walba la xisaabinayo wixii uu horay marsaday wixii uu camal la yimi kii wanaagsanna wanaaggiisa kii xunna abaalmarintiisa uu arkayo maalintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay inay tahay shardi ama rukun ama tiir ka mid ah tiirarka iimaanka ilaahay la rumeeyo rukun min arkaani liimaan oo ah aliimaanu bilyowmi alaakhir oo qof aan rumayn maalin ilaahay lala kulmayo inay jirto oo qof walbaa ilaahay hor istaagayo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu xisaabinayo qofka aan rumayn ma noqon karo mumin mana noqon karo muslim ilaa an yu'mina billahi walyowmi alaakhir badanaaba qur-aanka kariimka ahna ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaynta aakhiro ku xejiyaa rumaynta ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala rumayntiisa alimaanu biاllahi wa bilyowmi alaakhir iyo maalinta aakhiro marka maalinta aakhiro marka la rumeeyo miraha laga helayo ama qofku uu ka helayo faa-iidooyinka uu ka helayo ayaan wax ka taabanaynaa sida qur-aan kariimka ay ugu timi iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam awalan inta aynaan faa iidooyinkaa u gelin waxaa weye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka kariimkaa ku tilmaamay qof hadduu yahay qof khasaaray qof khasaaray waa qofka maalinta qiyaamo khasaaray wey qof adduunyadan xoolo ka lumeen maaha qof khasaaray shaqo qolay ka qofay ka luntay maaha qof khasaaray dad iyo duuniyo qofay wax ka lumeen maaha qof khasaaray khasaaro kooban way taas waa khasaaro laga kaban karo waa khasaaro qofku kasoo kaban karo ya xoolaha hadday kaa tagaan waxaa dhici kartaa oo aada khasaarto tijaaro waxaa dhici kartaa berito inaad shaqaysato oo xoolo kale hesho ilma hadduu geeri kaa qaado ama xaas aada jeceshahay ama nin kaagi aada jeceshahay ama qof qaraabood jeceshahay waad ka same ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad ajar uga xisaabsan beritana ilaahay subxaanahu wa tacaala kale inuu ku siiyo ayay u badan tahay laakiin khasaarada aakhiro mid laga soo kaban karo maaha saas darteed buu ilahay qur-aanka kariimka wuxuu qul waxaad ku tirahdaa nebi maxamedo ina alkhaasiriina kuwa dhab ahaan khasaaray aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama waa kuwa naftoodii iyo ehelkoodiiba khasaaray yowma alqiyaama kuwa khasaarada iyo hoog iyo dhibaato ee ku dhacday iyo jab iyo burb aladiina khasiruu anfusahum kuwa naftoodii bay khasaaray qofku waxaan arki jirna waxbuu khasaaraa xoolo ama dad iyo dunyo laakiin naftiisii laftigeedii inuu khasaaro waa kama dambayso aladiina khasiruu anfusahum naftoodii bay khasaareen maxaa dhacay naftiisii naftiisiibaa cadaabkas walciyaadu billah maxaa ka dambeeya naftiisa u ilaasha alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin war hooyay dadow maqla khasaarada u dambaysa khasaarada ugu weyn waa middaas alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin khasaarada u weyni waa taas wey mawduucan inaan ka hadalno waxaa keenay asbaaba muhiima oo aan ku celcelinno kow waa rukni a caqiidadeen iyo islaamkeen iyo iimaankeen inaan isxusuusinana ay tahay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey mal iimaan akhbirnii can aliimaan wuxuu yihi aliimaan an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bilyowmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharihi qaala sadaqta midda labaad gaflad weyn oo dadkii haysata adduunyada qaflad weyn qafladana qur-aanku wuu sheegay in kaafil laga yahay yowm alqiyaamaha dadka intooda badan iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun dadka waxaa usoo dhawaaday xisaabtii iyo qiyaamihii iyagoo qaflad kagaba jiraba qaflad kaga jira ka daboolan daboolanaya id qudiya almru wahum fii gaflatin wahum laa yuminuun arrinkii wuxuu dhammaaday oo qiyaamihii kacay iyaga oo gaflad ku jira qaafilka ah marka dadka intooda badani adduunyadan ku nool aakhiro gaafil bay ka yihiin siduu ilaahay subxaanahu wa watacaala ku tilmaamay qaala yaclamuuna daahira min alxayaati اddunyaa whm an laakhirati hum aafiluun wahum can ilaakhirati hum gaafiluun banaanka u baxa jidadka mar suuqyada mar waxaad arkay intooda badan dadku inay haafil ka yihiin aakhiradaas taas waxay keenaysaa inaan isxusuusino gaflada badan oo jirta midda saddexaad waxa weeye adduunyada lagu mashquulsan yahay oo dadku xooggoodii iyo hamigoodii iyo fikirkoodii iyo shaqadoodii iyo welwelkoodii oo adduunyada ku salaysay maxaad heshaa maxaad shaqaysaa maxaad qabataa maxaad xaggeed aadaa maxaad samaysaa oo ay ku xiran tahay addunyada maxaad heshaa mid walba wuxuu raadinayo oo aqraada adduunyada ah la raadiyo marka adduunyada lagu mashquulsan yahayna way keenaysaa inaanu ka hadalno had iyo jeer isxusuusino sida ilaahay subxaana wa tacala ina faray midda afraad waxaa weeye oo keenaysa adduunyada ku mashquulkeedii wuxuu keenay cuduro badan cuduro badan oo nafti ku dhacaya a ah, hami feker welwel walbahaar cabsi murug yaa cabsi iyo e walwal kala duwan taasuna in badan waxaa keenay adduunyada dad haddii ay deyman galaan walwalay haddii deymankii loo haysto ama dhibaatooyinkii adduunyada loo haysto walwal uu haysto taasuna ay ku qarxiso cuduro ama shaqo la-aan ama xoolo la-aan ama caafimaad la-aan ama reer la-aan intuba ay ku keenaan waxaa loo yaqaan stress depression maaragtay cudurro psychology ah, oo naftii ku dhacaya qofka uu murugeysan yahay xusni ku jiro murug ku jiro isla hadlo eeheer bu caqligiisii dhaawacmo ama miyirkiisii ama xiskiisii uu dhaawacmo arrimahaasoo oo waxay keenayaan inaan isxusuusino qiyaamaha iyo faa-iidooyinka ay leedahay rumaynteedu waxaa ilaahay rukni uga dhigay ma aha arrin sahlan waxaa ka mid ah alla subxaanahu wa tacaala faa-iidooyinka laga helayo marka la rumeeyo qiyaamaha adduunyada oo kula soo yaraata wax fududay kula noqonaysa markaad aakhiro rumayso yaqiin ahaan oo weynaanteeda iyo wanaaggeeda iyo dherarkeeda had iyo jeer qofku yaqiinsan yahay adduunyadu way la yaraan wax yar bay la noqon lama weynaanayso waxay dhahaan culimadu qisar alamal waxay keenaysaa rajadaada badan oo dheer oo ballaaran adduunka inaad yaraato ya qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fi suduurikum fasayaquluuna man yuciidunaa qul iladii fatarakum awala mara fasayunqiduuna ilayka ru'uusahum wayaquluuna mataa huwa qul casaa an yakuna qariib casى an yakuna qariib inahum yarawnahu baciida qiyaama naraahu qariiba waxay keenaysaa marka qofkiinu saacaddii iyo qiyaamihiiba dul saaran yahay uu haraysan yahay wuxuu ku leeyay waaba haddayba kacaysaa waxba maaha marka welwel badan adduunyadan markayna kasoo gaabato adduunyada kula yaraato taasuna waa faa'iido weyn oo qalbigaaga iyo waxay dejinaysaa caqligaada waa midda labaade wuxuu qofku ka faa'iidaysanayaa hanuun iyo toosnaan iyo camal saalixa ah inuu diyaarsado iyo inuu liibaan adduunyada guusheedii iyo farxaddeedii iyo nolosheedii macaanayd uu helo aakhiradana abaalgudkeeda uu helo alhudaa walfalaax buu ilaahay ka ratib hanuun iyo liibaan hadda fiiri qur-aanka aayadaha u horeeya alif lamim ha tambih waanala waanala baraarujinaya dhalika alkitaab kitaabka qur-aanka ma ujeedaan laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin hanuun wuxuu yahay dadka mutaqiinta ilahay ka ba aladiina yu'minuuna bilgaybi wayuqiimuuna الصalaata wmima razaqnaahum yunfiquun ko ilaahay bay rumeeyaan heybka ka maqan bay rumeeyaan wixii ilaahay siiyana waxbay ka bixiyaan oo zakadooda iyo sadaqaadkooda ay baxsadaan wاladiina yu'minuuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik waxay rumeeyaan waxa ilaahay kugu soo dejiyey qur-aanka ah waxayna rumeeyaan wixii ilaahay nebiyadii hore kusoo dejiyey iyo kutubtuu soo dejiyey wbاlآkhirati hm yuuqinuun aakhirana waa kuwo yaqiinsan hortooda ayay taallaa isha ayay ku fiirinayaan subax iyo galab buu xusuusan yihin waad dhimanaysaa qabrigiibaa ku sugay ilaahay hor istaagidiisa iyo qiyaamihiibaa ku sugaysa miisaankiibaa ku sugay camalkaaga waa la miisaami waraaqahaagii baa laguu dhiibaya rikoorkaagii waxaad adduunyada soo samaystay siraadkii ayaad maraysa dadkii oo dhan oo qaaqaawan baa isu imaanaya min ladun aadam intuu abuuray ilaahay subxana watacala ilaa qiyam saac saasuu u erkay wabilaakhirati hum yuuqinuuna way yaqiinsan yihiin xaqiiqa ay ku camal falayaan markaasuu ilahay wuxuu sheegay abaalkooda muxuu yihi ulaaika calaa hudan min rabbihim kuwa sifooyinkaa leh ya ayaa hanuun ku sugan wa ulaaika hum lmuflixuun kuwa liibaanayna waa marka liibaan waxaad ku helaysaa yaqiinta aakhiraad yaqiinsato aakhiraad yaqiinsato waxaad ku helaysaa liibaan waxaad ku helaysaa hanuun qof hanuunkiisu kala dhiman yahay qof aakhiraday yaqiintiisu ay yartahay falaaxiis iyo najaaxiisu qofuu yar yahayna waa qof yaqiintiisu ay yartahay aakhiro midda saddexaad amaan min alkhawf walxusn waxaad ka helaysaa nabadgelyo oo lagaa nabadgelinaya haddaad aakhiro qalbigaaga ku weynaato oo aada yaqiinsato oo aada ku fikirto oo aada xusuusato waxay daawo u tahay inay in ilaahay kaa badbaadiyo cudurada la yaraahdo hamiga iyo murugta iyo xusniga ya iyo murugada iyo cabsida ina aladiina aamanu waladiina haaduu annasaara wasaabiin man aamana billahi walyawmi alaakhiri shardiga fiiri qofka ilaahay rumaya oo aakhira aaminaho rumaya wa camila saalixan camal saalixana la yimaada ya iimaan iyo aakhiro rumaynteed iyo camal saalix ah falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsina ma leh murugna ma leh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo uu ku bixiyaa waa miraha laga dhadhamiyo oo afraad qofku haddii uu qiyaamaha rumeeyo iimaankiisu dhab buu noqonaya dhab xaqiiq wuxuuna helayaa taqwada ilaahay subxaana wa tacaala in aakhiro la rumeeyo waxay kordhinaysaa taqwadaada alla subxaana wa tacala wuxu laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibla almashriq arkaantii iimaanka markuu ilahay tirinay walaakina albira man aamana biاllahi walyawmi اlaakhir ya birigu waa magac kulansada wanaaga oo dhan baarinimada markaa qofka baariga baarigaay wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye kan ilaahay rumeeyey oo aakhiro rumeeyey kadibna malaa'igta rumeeyey kutubta ilaahay rumeeyey nebiyada rumeeyey wa aata almaala calaa xubihi dawi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiili wasaa'iliina wafi riqaab xoolihiina intaas masaakiin iyo ay taam agoon iyo mid jidka marayo iyo mid maskiin qaraabo ah iyo siiyey wa aqaama salaata wa aata zakaata sakadiina bixiyey salaadiina tukaday waalmuufuuna bicahdihim idaa caahadu ballan hadduu galo ballantiisa oofiyah wey waalsaabiriina fi lba'saai waaldaraai waxiina xiina sabir ku sabraa nolosha keed waxeeda adag iyo waxeeda fududba iyo farxadeeda markaasuu ilaahay subxana wa taala tilmaamay dadka sifadaa leh oo igu horeyso iimaanka iyo aakhirada ulaaika aladiina sadaquu kuwa horta runta iimaankooda yaha kuwaas wa ulaaika hum lmuttaquun kuwa taqwada lidan kuwaas sidaasoo kale qofku inuu hagaago oo tooso waxaa keena waxyaalaha ugu weyn waa minaha qiyaamaha cabsida uu ka qabo aladiina hum min asaacati mushfiquun cadaabtuu ka baqaya ka welwelsan yahay qiyaamuu ka walwalsan yahay saas darteed waxay tnaysaa naftiisu inay hagaagto toosto o waxba khiyaamin o waxba dilin o waxba dhicin o xumaan samayn o aan macaasida samayn oo waajibaadka ilaahay u ordo u degdego ha dhacay beri xisaabtuba beri ka baqayaa ya qofkii xisaabta iyo ciqaabta ka welwelsan ma seexanayo ma gaabinayo ardayga ka baqaya in lala xisaabtamayo shaqaalaha ka baqaya in ninkii madaxda u ahaa uu la xisaabtamayo ka dambeeyo berito waa la weydiinayo maanta ciyaar ma sameynayo waxna kuma dheelayo laakiin qofkaan rumaysnayn oo berito inaan waxba dhicihay ama ay agtiisa fudayd ka tahay uu ciyaari maanta marka waxay keenaysaa marka toosnaan siduu ilaahay subxaanaه wa tacaala yu'minuuna biاllahi wاlyowm اlآakhir maalinta akhira rumaysa wayaأmuruuna bاlmacruuf wayanhawna can اlmunkar wayusaaricuuna fi اlkhayraat khayrkana waa u degdegayaan hadday aakhira rumaysan yihiin wa ulaaئika min aلsaalixiin kuwa saalixiinta kuwaas wa waxaa ka mid ah dadku haddii ay qiyaamaha dhab u rumayaan waxay keenaysaa inay ilaahay subxaanahu watacaala u celiyaan wax allaale waxay isku qabtaan inay ilaahay ula xukun tagaan siduu ilaahay subxaanah watacaala uu yahay fain tanaasactum fi shayin haddaad wax isku qabataan ilan dadka waa kala ra'yi duwan yihiin waa kala masaalix duwan yihiin waa kala aragti duwan yihiin qof baa wuxuu arkayaa hantidaan inuu isagu leeyahy midka kalena wuxuu arkay hantidaan inuu isagu may aq leeyahy waa laysku qabanayaa waxbaa la qabanayaa fa in tanaasactum fii shayin wax diintiina iyo adduunyadiina kamida ah haddaa isku qabataan faruduuhu ila allahi warasuuli waxaad u celisaan ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam dadka muminiinta baa lala hadlaya muslimiinta ah markaasuu ilaahay shardiga ku daray iyay yihiin dadka ilaahay u celinaya arrinta haddii ay wax isku qabtaan in kuntum tu'minuuna billaahi walyawmi alaakhir xataa salaadoodii iyo lama xusin zako bixintoodii iyo soonkoodii iyo xajkoodii iyo lama lama xusin haddaad ilaahay rumaysan tihiin arkaantii kaleo iimaanka waxayla ka soo qaadaan alimaanu bilqiyaama in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir haddaad ka baqaysaan maxkamadda ilaahay ka hor xukunka u celi marka dadka diida inay ilaahay ula xukun tagaan waxay isku qabtaan waxay noqonayaan dad qiyaamaha aan dhab ahaan u aaminsanayn waa aaminsan yihiin laakiin ma yaqayso kama baqaynay cabsi ilahay ma jirto maxaa dhacay dee ilaahay xukunka u cel haddaa wax isku qabata isma laisma saarnaanayo maogta ana me anaa xaqle iyo anaa xaqle anaa garle iyo anaa garle weligeed ma ahaan karto fa in tanaazactum fi shayin faruduuhu ila allahi waa laga qaaday arrinta hadday arrinta isku qabataan anaa garle iyo anaa garle waa laydinka wareejiyey ilaahay iyo rasuulkiisaa loo celinaya ilaahay xaggee loo celinaa kitaabkiisaa loo celinaya kitaabka qur-aanka waa kaas rasuulka waa loo celinaya rasuulka hadduu joogo nool yahay isagaa loo celinaya haddii aanu jooginna sunadiisaa loo celinaya iyadana qoranta waa kaasa iyadaa idin kala xukumaysa kitaabkii qur-aankaana waa yaal waa maxfuud sunadii nabiga calayh salat slam saxiixa ahaydna waa maxfuud waa xafidan tahay labadaba ilaahay baa ilaaliyey oo dhowray oo ballan ku qaaday inuu isagu ilaalinayo ilaa qiyam saaca inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun nin yahuudiyah baa beri dhulkaas morocco semen hore wuxuu iibin jiray kutubta marka kutubtan anajiisha injiilka iyo tawreedda wax badan ayay ka bedeleen culimadoodii oo ilahay qur-aan kariimku noogu sheegay a yaquluuna huwa min cindi illahi wama huwa min cindi illah faweynun liladina yaktubuuna alkitaaba biaydiih uma yaquluuna hada min cindi illah wama huwa min cindi illah wayaquluuna calى allahi alkadiba wahum yaclamuun markaa wixii waa la bedelaa marka waxbuu ku daraa aayadaha dhexdooda kalimaadu geliyaa anaajiisha waa laga iibsadaa wax soo saari karaa ma jiraan maxaa dhacay intaasoo qarni aa la bedelaya nusakhdeedu isku mid ma aha koobiyadood ya mid waa john mid waa luke mid waa eh, james mid waa intaasoo feer shan baa jira qur-aankii ayuu wuxuu ka bedelay xaraf meel wow ku daray xaraf keliya ku daray wow aayad buu ku daray cadfi buu ka dhiga masaaxiftii uu qoraay uu iibinahay maalintii u horreysay ba dad ka iibsaday maalintii ku xigtay baa loo keena waxaa la yidhi kitaabkan aad gadayso xaga ka soo daaba xaraf qaldan baa ku jira hal xaraf baad ku siyaadisa meesha xagga keentay xaggee lagu daabacay bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri aladiina uutuu lcilm wama yajxadu biaayaatina ila alkafiruun intaasoo milyan oo ruux waa kitaabka qura adduunka oo dhan oo intaasoo milyan oo ruux oo carab iyo cajam isugu jira oo loon kasta leh oo midab kasta leh oo jinsi kasta leh oo luqo kasta leh ay laabta ku hayaan xafidsan yihiin korka xafidsan yihin waan xaraf laga bedeli karin mundu an unzila ilaa maalintii lasoo dejiyay ilaa yowmina hada ilahay baa inaa naxnu naslna dikra wainaa lahu laxaafid marka kitaabkii ilaahay waa yaala sunadii nabiga alayh salatu salaam saxiixa ahaydna waa taallah sunna saxiixa oo culimadii islaamka ay ka shaqeeyeen imaam albukhaari raximah llahu tacaala kitaabkiisa toddoba kun oo xadiis marka la celceliyo wuxuu ku leeyahay boqol kun oo xadiisa kasoo dhex saaray boqol kun oo xadiis xaggas ka dhigay toddobadaa kun oo kasoo dhex saaray si ay u noqoto kuwa ugu saxiixsan markaasa intaasoo qarni culimadu isaga daba kaceen labiiyo toban qarni uu socda aan xaraf lagu keeni karin xadiis nabiga alay slat slaam aan ka sugna ma aha keligiis kitaabka saxiixa inuu yahay saxiix muslim oo isagana ummadoo dhan ay axaadiistiisa isku waafaqday waa yaalaan sunadii nabiga alay salatu salaam saxiixahayd asxaabtiisi sanad buu leeyahay qofkan hadda akrinaya ilaa uu tago nebiga alay slat slaam qofba qofku ka qaaday ayaa qoran iyo taariikhdiisu wax ay tahay iyo meeshuu ku noolaa iyo siduu ahaa iyo xaalkiisu wuxuu ahaa ayaa qoran marka inay u celiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ku xiran tahay inay rumaysan yihiin ilaahay iyo aakhiro dadka muslimiinta waxbay isku qabtaan innaga hadda soomaali wax badanaa la isku qabtay soomaali qabaa waxbay isku qabteen waa iskhilaafeen soo ma waa dirireen soo ma dhul bay ku dirireen hanti bay ku dirireen resources bay ku dirireen ya power bay ku dirireen iyo xukun wax kastaa bani aadamku waa ku diriri karaa shay ma shay caadi wey ku diriri karaa laakiin dadka iimaanka leh oo qiyaamaha rumaysan oo ilaahay rumaysani waxaa waajib ku ah inay waxa ay isku qabtaan ilaahay iyo rasuulkiisa u celiyaan haddii kale ama iimaankoodaa qaldan ama qiyaamaha rumayntooda qaldan wa ilaa haddii kale waa inay u celiyaan maxaa dhacay ilaahay uu ugu celin la-yahay kitaabkiisa ma kitaabkaanu ku go-in taasaa imanaysa ma kitaabkaadan ku go-in maya kitaabka waan ku go-aa haddaad tiraahdo kitaabka cid allaale cidaad raalli ku tahay fasiraadeeda iyo xukunkeeda iyo aqoonteeda keenso culimada islaamka adduunka meel kastoo ay joogaan hadda ka hor baan dhowr jeer waxaa war soomaaliya waxyaalaha isku haysaan haddaad leedahay anigu culimada soomaaliyeed kuma go-o oo waa reer hebel oo waxbay iga xukumaya ya culimo bakistan culimo turkiya culimo masriya culimo morocana culimo muritania culimo nigeria culimo hindia culimo bangladesh culimo kay rabtaa muslimiintu waa buuxaan oo kitaabka ilaahay taqaanaa oo kugu xukumi karto qodaad ah eh. ya saxma wa ilaa kale waa canaad nimankaan hadda dagaalamaya oo diinta diinta anagaa hayna fasiraadeeda anagaa hayna annagaana xukumayna annagaana fulinayn mumkin aniga adiga waa is see iigu xukumay see haddana iigu fulinayn adiga fasiraadaada caliy bn abi aalib radi allahu canhu waa khaliifadii afraad ee nabiga alay slat slaam ninbu wuxuu ku arkay seeftii sii wata markaasuu yihi war waa seeftaydi markaasuu nin yahuudi ahaa wuxuu yihi amiir been ma sheegin lakin seeft seeftaydi <laughs> maaha daad haye qaadigaynog maxkamadin wax ku karo ma ma uyan dhihin war tugyo tuga maanaad igu igu soo hadal celinaysaa xukunka ilaahay qabta xira jira ka qaada adiga haddaad khasm tahay ama qof muslima oo kaleta wax isku haysaan qofkaas adigu ma xukumi kartid hadda waxa waaye qofba wuxuu odhanaa ninkan maxamed waa murtad haye murtad mar hadduu yahana anaa maxkamad saaraya anigaana fulinaya war kayfa hada hada min cadl ad ilahay cadaalad buu amraa ilaahay dulmi ma ma amro adigaan ku haystaa waxa aad sheegaysaa inay qaldan yihiin diinna aanay ahayn haddaa aniga waxa aan sheegaya ayan diin ahayn anigu kuma liitaydaan kugu xukumaya inoo gey xaakim ina kala xukuma oo ah oo maxkamada ina gey culama islaam inoo gey maya aniga qof kaleeto oo aan raalli ku ahay ma jiro aniga mooyaane adduunka ma taalo adduunka meel ay taallo gaal iyo muslin ma jirto wa aan kugu baabao aan isku baabano oo aan waxaan raba aan baabi'iyo bes sax maaha ma socon karto weligeed qofku hadduu ilaahay rumaysanya aakhir rumaysanya waa inuu u eliyaa ilaahay iyo rasuulkiisa ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lmri minkum ulilamrigan haddii aada wax isku qabataan fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi wa waa goorma in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddii ay daacad iyo run idinka tahay iimaanka aada sheeganaysaan iyo aakhira inaad rumaysantihin aad sheeganaysaan dalika khayru wa axsanu ta'wiila marka taasaa laga helaa waxaa kale oo laga helaa walaalayaal iimaanka camal saalix ah iyo qofku camalkii saalix salaadu ugu weyn tahay inuu qofku dhowro qofka aan salaada ilaalin waa qof qiyaamihiisa rumaynteedu ay daciif tahay aan rumaysnay dusha laa yuqinu bilyawmi alakhir saas darteed baa culimo badani waxay yidhaahdeen muslim ma aha aslan haddaanu tukanayn laysa bimuslim maba noqon karo muslim bay dhehen maxaa dhacay de waxaa yidh ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay wa hada kitaabun anzalnaahu mubaarakun musadiqu aladii bayna yadayhi walitundira uma alquraa waman xawlahaa haye kitaab aan soo dejinay oo aad nebi maxamed uu ku digto oo dadka ugu digto weeye kitaabkaanu haye markaasuu ilaahay wuxuuna yiri oo khabarku noo sheegay wاladiina yuؤminuuna bاlآkhirati yuؤminuuna bih kuwa aakhiro rumaysani kitaabkaa waa rumaysan yihin wa hum calaa salaatihim yuxaafiduun salaadoodana way dhowraan qiyaamay rumaysan yihiin salaadoodana way ilaaliyaan macnaha waxa waaye haddii aanay salaadooda ilaalinayn qiyaamaha ma rumaysan rumayntana waa yaqiin qalbiga laga rumeeyo ee ma aha keliya waan ogahay in qiyaamo jirto taasu rumayn keliya ma aha maxaa dhacay liannahu hadday tahay ogaansho keliya ibliis ma og yahay in ilaahay rabbigiis yahay idinkaa idin weydiina ma og yahay ma yaqaan qaala rabbi fa andirnii rabbi rabbiyow fa andirnii ma dhihin isagu inuu ilaah yahay ibliis ma dhihin weligiis kuma dhawaaqay waa og yahay rabbi inuu rabbigiis yahay qaala rabbi faandirnii ilaa ywmi yubcathuun qaala inaka min almundariin waa og yahay ogaansho keliya laguma noqdo waa inay yaqiin ogaansho iyo hogaansan waa inay kaata waa inaad og tahay aqoon ahaan oo aad ku camal fashaa waad ku hoggaansantaa ha aakhira waan ogahay inay iga dambayso ha u hoggaansan marka ficilkada samay u diyaar garow haddii kale ogaanshahaasu waxba matanayo sida cilmiga ibliis oo kale noqonaysaa ibliis cid ka cilmi badani ma jirto walaakin rabbi baanu adeecin ya ilaa ibliisa abaa buu yihi abaa ilahay u abaa wuu diiday nabiguna alayh salatu salaam wuxuu yihi kulu ummatii yadkhuluuna aljanata ilaa man abaa qofkii diida qofkii diida maxaa waay yani qofkii caasiya qofkii adeeca lakin jannada u gelaya insha allahu taala waxaa kamida iimaanka bilyawm alaakhir oo sii akidaya arrintan hadda aan sheegnay imaaratu lmasaajid cimaaratu lmasaajid masaajidda oo la camiro dadka aakhiro rumaysan waa dadka masaajidda ilaahay camira kayfa undur inamaa yacmuru masaajid allah ilahay wuxuu leeyahay waxaa masaajidda ilaahay camira oo keliya ha man aamana biاllaahi ha walyawm alaakhir waxaa masaajidda ilaahay camila qof ilaahay rumeeyey aakhirana rumaysanoo ka baqay marka wa aqaama asalaata wa aata zakaata salaadiisii markaa tukado masaajidii ku camiray zakadiisiina bixiyey walam yakhsha ila allah cid kalena aan ka baqin facasa ulaaika an yakunuu min almuhtadiin marka qof aan aakhiro rumaysnayn oo ilaahay rumaysnayn ma dhici kartaa inuu masaajida ilaahay camiro ama dhiso ama hagaajiyo ama islaaxiyo ama ku tukado oo ilaahay ku xuso oo salaadaha ku xuso oo ku tasbiixsado ma dhici kartaa laa yumkin abada laa yumkin waxaa kamida ah walaalayaal miraha qiyaamaha qalbiga ha qalbiga inuu ku islaaxo o safaysnaado qalbiga wuxuu ku safaysmaa xusuusta qiyaamaha iyo geerida iyo aakhiro ya amaa kuwa aan aakhiro rumaysnayn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi faaladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati quluubuhum munkirat wahum mustakbiruun laa yu'minuuna biاlآkhirati quluubuhum munkiratn wahum mustakbiruun ama dadka iimaanka qalbigooda uu ku degay xataa kalimaadkaas iyo waxaas ma ma dhibayso haddii xataa lagu khasbo oo ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biاliimaan camaar waxaa lagu khasbay kelimad kufriga inuu ku hadlo bila waxaa lagu khasba kelimad kufriga inu ku hadlo waa la cadaabay waa la cadaadiyey ya ku ku gaalow baa la yidhi nebi maxamed alay slat salaam xanuunkii iyo dhibkii laguxoy inuu ku kufriyo afka waa loo ogolaaday qalbigiisu mar hadduu iimaanka ku degan yahay qalbigiisa waa iimaanka kudegan ilaahay subxaana watacaala dadka aakhiro rumaysan ee aakhiro u shaqaysta sacaygooda mashkuur buu ka dhigay yani camalkooda camal wanaagsan oo lamahadiyo weye waman araada alaakhirata qofkii aakhiro doonay wasaca saca lahaa sacyahaa shaqadeeda u shaqaystay fa ulaaia wa huwa muminun isagoo iimaan leh fa ulaaika kaana sacyu mashkuura waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku bixiyaa wadada toosan ayay kugu aadinaysaa qiyaamaha rumaynteeda cala siraat almustaqiim dadka aan aakhirada ay gelabgelab ka tahayna oo aan yaqiinsanayn tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la rumeeyo qiyaamaha oo la rumeeyo wailaa madyana akhaahum shucayban muxuu ku yihi markuu wacdinayay faqaala yaa qowm icbud llaha icbud llaha warju lyawma alaakhira walaa tachw fi lardi mufsidiin dhulkana ha fasahaadinina ee dhulka islaaxiya dhulka wuxuu ku islaaxaa in ilaahay subxaana watacaala la caabudo oo aakhiro laga baqayo oo la rumaysan yahay marka walaalayaal adduunyadan wadcigeedu waa kooban yahay waana gaaban yahay qiyaamuhuna wuxuu qofka u bilowdaa marka uu dhinto qof walba oo dhintana qiyaamihiisu waa waa bilowday idaa maata ibnu aadam qiyaamadiisu way bilaabatay mar hadduu dhinto su-aal iyo xisaab iyo qabri iyo barzakh iyo xisaab buu ku jiraa qiyaamihiisii waa bilowday hareerahaaga eeg aaway asxaabta aaway aabbayaasha iyo awowayaasha iyo awowayaashood iyo awowayaashood maye xaggay aadeen awowayaasheen aaway aaway dadkaasu intay aadeen maxaan ka warhaynaa maa lahum ayan soo noqon oo ayana soo wargelin oo safarta ay aadeen dheera dheeraa ah inagana saasoo kaleeta laynooga sheekayn doona marka walaalayaal waa inaynu u diyaar garowno qiyaamaha rumayntiisu qofka waxay xusuusisaa ilaahay subxaana watacaala la kulankiisa kadibna wuu u diyaar garoobaa kadibna wuu jeclaadaa kulanka ilaahay subxaana wa tacaala maaha qofna geerida inuu jecliyo hortad geerida way ka baqaan laakiin camal saalixa qofka marka ilaahay u waafajiyo kulanka ilaahay buu jeclaado siduu nabigu alay slat uu yiri man axaba liqaaa allahi axaba allahu liqaaahu waman kariha liqaaa allahi kariha allahu liqaaahu qofkii ilaahay kulankiisa jeclaada bimacnaa taaca iyo camal wanaagsan la yimaada ilaahay subxana wa tacaala kulankiisu jeclaadaa qofkii kulanka ilaahay nacana ilaahay kulankiisa waa nacaa dadkuna labadaas bay u uqeybsamayaan marka geeridu ay timaado malaka mood kusoo dego labadaas madaxuu kasoo fadhiisanayaa ama wafdi jannada laga soo diray ayaa u imanay ama wafdi naarta laga soo diray ayaa u imanaya labadaas qof walba oo dhimanaya labadaas wafdi baa u yimaada midkood idaa maata ibnu aadam أو إذا كان العبد في إقبال min alaakhirati wa idbaarin min addunya labadaas midkood un baa loo soo dirayaa wafdigaas adigaana gacantaada iyo ku jirtaa kaa dooran lahayd iyo kaad ku camalfali lahayd dhalinyaro qaar baa dhalinyarada waxay u arkaan iyaga inay haystaan insurance gaar ah inaan geeridu ku imaaneyn hadda goor baa tukanaysaa markaan weynaado xoogaa markaan daa noqdo yaa ku yiri uu ku sugaya malaku mawdku kuma imaanayo inta aada afartan konton gaarayso lixdan who told you who told you that you will stay until that time yaa kuu sheegay ilaa waqtigaas inaad sugayso gabdhaha qaar baa saasoo kale hurdada dheeraysanaya subaxda hooyada marka salaada u kacahoy may islaamaha tukada anigu waxa weeye waa seexanaya who told him yaa kugu yiri imisaan dhalinyaro yaryar aynu qabriga geyn odayaashiina ay joogaan iyo habrihi how much how money too much waxaan leeyahy dhalinyaro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay qofka dhalinyarada ah oo daacada ilahay ku dadaala kaasuu jecelyaha ilahay more than the old people dadka waaweyn wuxuu ka jecelyaha ilaahay qofka dhalinyarada oo daacada ku dadaala salaada ku dadaala qur-aanka ku dadaala masaajid ku dadaala cibaadada ku dadaala it means he is going to start very early wakti hore buu bilaabaya so that maybe it takes long time wakti dheer baa dhici karta inuu ku gaaro marka hadduu ku gaaro waktigaa dheer then he will have another reward qofka yaraanta intuu ku bilaabo ku ciraysta karaamo gaaro ilaahay siiya man shaaba shaybatan fi lislaam kaanat lahu nuuran yowma alqiyaama qofkii ku ciraystay islaamka oo ku da ku noqday manaa yaraantiisi soo bilaabay buu da- ku noqday wuxuu leeyahay ciradiisu waxay u noqonaysaa nuur ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ilaahay agtiisana karaamu ku leeyahay karaamu ku leeyahay qof intaasoo sano ilaahay usoo cibaadaysanayo ilaahay u sujuudayo ilaahay u rukuucay saas darteed waa in dadkuna karaameeyaan ilaahayna wuu karaameeyaan marka adiga laba goorba haddaad dhalinyaranimo hidaayada ku gashana ilaahay wuu ku karaameyn haddaad ku ciraysatana ilaahay wuu ku karaameyn labadiibu kugu karaameyn maybe two times dhalinyaranimadaadin oo lagugu karaamayn waa yeelkaaga waa lagugu karaameyn waxaan kula talinayaa marka ku waaninayaa wiilashayda iyo gabdhahayda yaryarka ah dhalinyarada ah dhulkan jooga meelahan ku nool kafladu meeshaan way ku badan tahay more than any other place maxaa dhacay dhulka muslimka markaa joogto adaan baad maqlaysaa masaajidkii baad aadaysaan masaajidadiiba hareerahaaga ah laakiin dhulkaan ma haysatin you have to make a struggle adigu waa inaad dadaasha adigu waa inaad raadisaa adigu waa inaad waktigii ogaataa marka more struggle aa ubaahan tahay meeshaan waxaan kula talinaya dhalinyarada inaad iimaankiina ilaashataan raasumaalkii kaa waahay geeridu iyo idinku soo kedin maalmo dhaweyd xataa dhulkan jarmalka waa maqlayna wiil dhalinyaro ah xataa maarata meelaha ku dhintay dhalinyaro ah labaatan jiro sideed iyo toban jiro yani siyaabo xun qaarkood u dhinteen maxaa kaga duwan tahay adiga alacmaalu bilkhawaatiim dhalinyaro you have to be very careful dhalinyarada weliba gaalada isu ekeysiinaysa lebiskooda u lebisanaysa timahooda u jaranaysa qaabkooda u soconaysa noloshooda u nololeysanaya waxay dhegaysanayaa dhegeysanaya waxay jecel yihiin jeclaanaya that is very dangerous for yourself. You are being warned. I'm warning you. يحذركم الله نفسه فأنذرتكم نارا تلظى أنذرتكم هكذا يقول الله تبارك وتعالى إلهي saas u leeyahy waxaan idinka digayaa naar kulayl badan oo shidan buu leeya ilahi subxana wa taala waa idin digay bule suurata cam ay ku jirtaa kulukum cama o akriseen waalidkiin waa idin geyi dugsiyan aandartukum naara talada laa yaslaha ila alashqa aladi kadaba watawala the one who refused the guidance waa qofka hanuunka diiday hanuunka loogu yeeraya diiday kaas wa kaasaa ku gubanay walciyaadu billah walciyaadu billah aada uga digtoonaada marka nin baa wuxuu igu yiri waxaa loo keenay mar nin dhalinyaro ah oo accident kusoo dhacay oo accident ku dhintay inuu dhaqo meydkiisa ka wiilkii waa la keenay markaan maradi ka qaadna rabna inaan dhaqno wiilka waa wiil caraba caraba seeya midabkiisu midab caadiya ah, soo maa carab wuxuu yihi intaas qoorta wejigaa ah ayaa wuxuu yahay madow dhuxushan oo kale inta kale waa caadi wejiga keliya ayaa wuxuu yahay sida baalkaas yaab iyo argagax baan u dhacay maxaa dhacay wilka muxuu ahaa maxaa xalkiisu ahaa dee aan sii weydiiyey wejiga ma dhigi jirin al wilkaas ma tukan jirin ma kaana yusali maata wahuwa ilaa yusalli salaad isagoo tukanayn buu ku dhintay salaada dhalinyaro its not game its not game ciyaar maaha don't believe qof inuu ku yiraahdo salaada waa ka tegi kartaa muslim baa tahay thats not true maa salakakum fi saqar naarta maxaa idinku xiray saqara la yidhaahdo yowma alqiyaama weydiinaya dadkii naarta ku jiray bay weydiinayaan maxaa naartan saqara la yidhaahdo idin geliya qaaluu lam naku min almusaliin we did not use to bray that was their answer jawaabtoodii waa taas lam naku min almusaliin waltafat isaaqu bisaaqi ilaa rabbika ywmaidin lmasaaq falaa صadaqa walaa صallaa walakin kadaba watawallaa ثuma dahaba ilى ahlihi yatamaطa أwlىa laka faأwlىa ثuma أwlىa laka faأwlىa It's not game. It's not play. wax kastoo kale waa dhici karaan another thing that can happen except the salah except the salah ila salah wax kasta oo kaleeto waa qasan karaa waa dhici karaa qofka inuu ka dhaco and still he remains muslim maybe inuu khamri cabay muslim uu yahay maybe inuu zinaystay muslim yahay he can be a muslim yes not praying no cannot be muslim zina waa ku dhici karaa isagoo muslima waa xadi karaa isagoo muslima waa ka cabi karaa khamri isagoo muslima maybe although its dembi weyn ay tahay laakin waa dembi weyn gaalnimo maaha laakin salaada gaalnima la isku haystaa its not just dembi maaha iska dhacay no he will be out of the islam islaamku banaanku ka yaala alcahd aladi baynana wa baynahum salaa faman tarakaha qad kafar bayna alrajuli wa bayna alkufri maxaa ku dhex jira tarku salaa faman tarakahaa faqad kafar aniga marka dardaarankayga waxaa way dhalinyaro salaada ilaaliya haddaad dooneysaan dad muslimiin ahaataan aakhirana badbaado yowma alqiyaama siraad baa la dhigayaa fawqa jahannam siraad bridge baa la dhigayaa fowqa jahannam korkeeda qof dhaafaya oo gudbaya ma jiro ilaa meeshaa uu maro mooya qofkaa ma maray wa in minkum ilaa waaridu kana calى rabika xatma maqdiy huma nunaji aladiina اtaqw ka mutaqiintu ilahay badbaadinaya wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya meesha ku daadanaya xataa rajo ma leh qofka aan salaada tukan dadka dembiyada sameeyey oo muslimiinta ah oo tukada oo laga yaabee riba inuu cunay laga yaabee khamri inuu cabay laga yaabee waalidka inuu caaq ku noqday laga yaabee dembiyaal kale inuu sameeyey maybe haddaan ilaahay subxana wa taala u dambi dhaafin in jahanamo u galo maybe laakiin kuma waarayo muwaxid hadduu yahay salaadana tukada kuma waarayo waa laga soo bixin aakhirka a jahanama laakiin maxaa lagu garan xadiiska wuxuu leeyahay nabiga alay slat slaam ilaahay malaaigta wuxuu leeyahay taga naarta ka soo saara wixii iimaan qalbigooda ku jiro muslimiina ah, ka soo saara muslimiinta maxaan ku garanaynaa maxaan saan ku garanayna meeshii waa balaayiina ah ku jira oo gaalo iyo munaafiqiin waxaa ku garanaysaana la yidhi naartu ma cunto meeshii sujuudda ma cunto meelaha addoonku ku sujuudayay ma cunto mawaadic sujuud laa taakulu inta kale jirka cunay qofkaan sujuudin marka agga maxaa lagu garana maxaa lagu garana meeshiisa iskaga jiro arrinkaa marka arrin halisa waaye dhalinyaro maa waalidka inuu idinkula dardaarmo idinkula waa fiican tahay sax waaye lakin this is for yourself arrinka labaad oo idiin sheegahayna nin odayahan waxaan weydiinay oo hindiya xikmad waaye wuxuu yihi annaga dhallinyarada waxaan u sheegi jirnay oo waalidkiyadii hore noo sheegeen dhulalkan gaalada aada joogtaan saddex shay ya ha ilaaliyaan dhallinyarada haddii ay caruurtiina kula kula dartaan ma waalidiintu kulahaa <clears throat> luqadda ko afka afkooda luqadooda bara bimacnaa qof walba luqadiisa yani asalka u ah kii soomaaliya soomaaliya kii urdu urdu kii hindiya hindi kii turkiya turki kii ya luqat lum baa la yidhaahdaa motherstang ya luqadii hooyada adduunka o dhan saas u yaqaanaa luqadii maxay afka hooyo baa la yidhaha afka hooyo afka aaboon lama yihahdo afka hooyo baa la yihahda adduunka o dhan saas maxaa dhacay hooyada ku dhasha hooyada ku ababisa intaa ula joogo cunug walba afka hooyadiisu qaadana afka waa ko haddii aan afkii baran caruurtiin afkoodii taasna waa dardaar waalidiinta ku socda ilmahaasu kula dad maaha mana isfahmaysaan hadda waxaa laga aga laga cabanaa waxaa la leeyahay ilmihii yurub joogay masalan ama maraykan ama kanada isaga iyo waalidiintiis ma fahmaayaan why aanay isu fahmin because there is no language ya there is no language ilmihii wuxuu ku koray af ingiriisi af swedish af danish ya af netherland af germal habartii iyo odagiina af jarmal ma yaqaanaan waa loo turjumaa haye marka labadoodi in loo kala turjumo soo maa ya ilmihii iyo hooyadiis ilmihii iyo aabihiis and how they can talk how they can communicate sidee bay wada hadli karaan sidee u sheekaysan karaan aabbahaanu see wiilkiisaan ula sheekaysan karaa gabadhiisa aan ula sheekaysan karaa waxu weydiin karaa makhaayad intay wada tagaa shaha wada cabi karaan wada sheekaysan karaan sheekada isugu dhici kartaa hawka see bay isugu dhici kartaa qofka lu raadsana sheekada la wadaag ma sheekaysan karaan aa afba ma wadaagaan odaguna wuxuu raadsana war waxaan afkiisa garan mayno wararo t v-ga daawama makhaayadaan aadam makhayadan cambaar kusoo sheekaysan buu leeyay ya odagiina wuxuu hi makhaayadaan cabaar kusoo sheekay habartiina telefon bay qaada waay leedahay islaamiya war hadha naga tag halkaa orad kartoonka fiirsano dha waaa ma fahmayna waxaad ku hadlaysid isma fahmayaan waa la kala go-ayaa markii la kala go-ana ilmahanana waduu samaysanaya habartaan iyo odagaana wada samaysanaya waa kala baxeen khalaas intay isu baahan yihiin masruufka u baahan yahy cuntada u baahan yahy gacantaa lahayna khasab waa khasab jajuub waay laakin <laughs> qaaca maaha shan iyo toban ma haduu gaaro tibihiisu xiranaa surwaalkiisana waa deysana dadkiisa kalu raacaya dhinaca ka raacaya habartaan iyo odagaana laisma yaqaan maxaa dhacay wax ka dhexeeya ma jira taariikh kama dhexayso dhaqan kama dhexeeyo history kama dhexeeyo sheeko kama dhexayso ya geography kama dhexeeyo maxaa ka dhexeeya nothing af iyo maahmaah kama dhexayso sheeke iyo si fiican isula fahmi karaan kama dhexayso waxba iskala fahmi karaan so ma ah, ah, salaada waa tukanayna insha allahu taala we have long time insha allah annaga ma soo tukan duhr iyo duhr iyo casr lakin waa tukanayna hal maraa jamacsanayna insha allah waqti fiican haysana hadda waa lixdii waa tukan karnaa insha allah markaa dhamayso marka walaalayaal waxaan idahay luqadda waa ko dhaqanka ilmaha wuxuu yihi ah, lebiska lebiskuna waa very important lebiska waa very important oday south africa jooga wuxuu ku yihi waagii anaga hindida dhulkaan aanin ayay mawlaanayaashii iyo culimadu waxaynu kula dardaarmeen koofiyadda ha iska dhiginina koofiyadda wata garkana daysta salaadana saddex hadaa meesha isugu timaadaan ku tukada maxaa dhacay koofiyaddan koofiyadda waa shicaar <laughs> ya baaq waay baaq waddada haddaad taagan tahay haywayga ah oo gaarigu kaa kaa jabo masalan for example ama baraf kugu da-o koofiyaddan haddaad gashan tahay qofka ugu horreya muslimka kuu istaagaa soo ma ugu horey muslimka ku istaaga maxaa dhacay maxaad leeda ani muslim aan ahay waad isjeclaanaysay ya eh, marka waa dadka muslimka ah afgarasho isku afgaranayaan laakin haddaanba qofkii aanan kasoo sooci karin qofkaan magaalba mise waa muslim adaan soo sooci karin maxaan kusoo sooca maxaan ku garta marka taasna waan ku badbaadinay bu ya saddex haddaan meel ku joognana waxay dhahdeen salaada isku jamacsada saddex haddaan meel ku joogna walidalika meelahaas ay joogeen ama ingiriis ha noqoto ama south africa ha noqoto ama meel kasta ha noqoto eh hindi waad aragteenoo dhowrkii meel isugu tagaaba hal guri oo yaroo intaan leeg bay furanayan guriga xataa guriga qolkiisay ka furayaan hadday meel kale waayaan apartmentiga qol kamid ay ka dhigayaan meel lagu jamaacaysto salaada jamaac khaanah bay dhahaan qolkii jamaacada walaalayaal jazakum allahu khayran waxaan idinkula dardaarama dhalinyaro dhulkan aada joogtaana ka qaata waxa nafaca leh oo wanaagsan wax badan oo aada iyo aada u fiican baa yaala oo laga qaadan karo cilmi baa laga baran karaa aqoon baa laga baran karaa xirfad baa laga baran karaa technology baa laga baran karaa wax badan oo laga faa-iideysto nidaam baa laga baran karaa management baa laga baran karaa administration baa laga baran karaa technology baa laga baran karaa cilmi badan baa laga baran karaa adduunkana cilmigu wuu kala faa'iidaystaa waabay muslimiintu ku hormareen waa laga soo qaatay hadda iyagaa ku hormaray waa laga qaadan karaa wax dhiba ma jiraan waa caadi cilmigu dadka bani aadamka dhan bu ka dhexeeya jabana qaadana jabana laga soo qaadana chinisa qaadana chinisa laga soo qaadana yuruba qaadana jermala qaadana eh, masriga kasoo qaadana soomaaliya qaadana kala qaadan waa la qaadan karaa cilmida wax dhiba malaha ha dhinacaas integrationkiisa waa aada iyo aad buu fiican yahay inaad qaadataan oo ka faa'iidaysataan weliba xirfad wadankan wadan wadamada ugu horumarsan waaye oo ugu haysta xirfadaha iyo shaqada iyo gacanta iyo birta ilaahay subxaana watacala uu soo dejiyey ilaahayna qur-aanka kariimka u noogu sheegay birta inuu usoo dejiyey dhulka ilaahay subxaana wa watacala si dadku intifacsanaad ya wa waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidu wamanaaficu linnaas birtii maanta jarmal baa ugu haysta dadka ugu haysta oo tumanaya birti tumanaya aa ah, waxaa baabuur ah waxaasoo matoor ah waxaasoo kale ah waxaasoo adduun ah ayuu kasoo saaray birta ilaahayna subxana wa tacala qur-aanku noogu sheegay xadiidka inuu nafac usoo dejiyey iyo dadku inay intifaacsadaan oo wax badan laga faa'iido marka wixii faa'iidana qaata wixii dhaqan ah oo aan maaragtay dhaqankiina haysayo afkiina luqadiina waalidiintana taasaan kula dardaarmaya oo caruurta luqadana ha loogu dadaalo sidii loogu dadaali karo bay-adeedii loola raadin karo ilmahaas af soomaali loogu dadaali karo ha la raadiyo wax kastana ha lagu bixiyo xataa cilmi kasta iyo wax walba bal diinta iyadaa ka horeyso diinta afkiibaa u ah wado baa u ah oo luqadii waa luqad islaam soomaaligii markii qaanuna luqa islaam weye marka ilahi subxana watacala khayraadisiyo jasakum allahu khayra intaas aan ku dardaarmaynaa wixii su-aalaha iyo waxaasaan ka jawaabi doonaa insha allah waa tukanaynaa salaadaan tukanaynaa gabdhuhu markaa maaragtaybaacdeyna maaragtay salaada markaan tukanayna insha allah hal maraa toos bix may may soo celiyo suga suga salaadaan sugada wax yar toban daqiiqo toban su-aalahan ka jawaabayna israacinayna hal mar hal mar aan isfasaxayna ha suga insha alla su-aalaha iyagaa iska soo fariisanayso su-aalaha haddaan bilo noo bilaaba insha Eh, su-aashan ugu horeysa waxaa layiri waalid laba waalid waalid hooyaday iyo aabahay waxaan hooyaday u balan qaaday hooyaday inaan xajka geeyo aabahayga maan u balan qaadin ee dhaqan ah dhaqanahayga dartiis hooyada inaad horumariso dhaqaalaha aada hayso hadda iyada xajka ku geyso haddii ilaahay wa tacaala uu ku yasiro oo aabbahana aad geen kartidna dee waa khayr oo aada awoodo haddaad awoodi kari weydana hadde laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha laakiin in hooyada la hormariyo ilaahay baa hormariyey xagga baarinimada ilaahay baa wa tacaala hormariyey oo nabigu calayhi isalaatu salaam wuxuu yihi man axaqu naasi bixusni saxaabati qaala ummuka uma ummuka uma ummuka uma abuuka marka labada waalid baad u xisaab falaysaa laakiin xagga baarinimada hooyada ayaa xaq badan wallahu aclam sheekhow waxaa iga waxaa iga tegay soonkii hore bilaa cudurdaar sheikhow qala maigu maigu ansaxaysaa haddaan kala bilaabo haddaa yani soonkaa kas baad uga tagtay umaadan tegin shay ama cudur ama xanuun ama safar waa dembi weyn dembi weyn wey walaakiin haddaad qarsan tahay soonka in lagugu leeyahay oo aad qaladkaas uga tagtay waa inaad soo celisaa kana toobad keenta labadaba waa labadaba inaad israacisa toobadkeen uma wixii kugu waajibayna inaad soo celiso ilaahayna subxana wa tacala uga toobad keento wallahu aclam su-aashan hooyaday ayaan ku riyooday oo dhimatay aniga iyo walaashay iyo walaalkii ayaa bas isla saarneen kadibna hooyada ay horodhayso oo i wacayso ayaa arkay oo magacayga ka dhawaajinayso ka dambe waxaa la hadlay darowalkii waana dhigay marka waxaan ku iri hooyo soo kor gaariga iyadana waxay tiri maya aan lugayno ana markii dambe baskii ayaan soo saaray waxayna ku tiri wiil yar oo ka saqiiray gabar artigay dhalay u tag oo la hadal oo niyadda u deji ayay igu tiri anigana waa waa garan waayey riyadaas marka sheekhow ii sheeg riyada alxamdulilah anu riyooyinka ma fasiraya qaas xagee kaaga sheegaaba riyooyinka cilmi uma lihi fasiraadeeda nebi yuusuf calayhi salaam ayaa ilaahay cilmigaas siiyey riyadu marna waxay noqotaa riyo xaq ah oo dee maaragtay run ah marna waxay noqotaa riya min ashaytaan ah marna waxay noqotaa oo cabsigelin iyo waxaas ah marna waxay noqotaa eh, riyo habeenkii intaad dheregtay oo wax ku sheekaysay oo sheekadii ugu dambeysay aada ku riyooto marka waxyaalahaasoo dhami way dhacaan laakiin riyo run ahi way jirtaa gaal iyo muslimna waa ku riyoon karaa sida qur-aanka iyo sunnadaba ku cad anigu laakiin tafsiirka ma aqaan laakiin wax lagama qaato riyada sideeda waxaan kuu sheegaa xukun laga qaato waxaa samay iyo waxaa samayn lagama qaato riyo waayo inagu waxyigaan wax ka qaadanaa iyo qur-aanka iyo sunnada riyo kale oo laynoo soo diraayo oo qof ina oranayo waxaa samay iyo waxaa samayn ma jirto hawa yaraad marka laakiin wixii bishaaro ahna ku bishaarayso wixii laga cabsanayana cidna ha u sheegin ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gal oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu kaa kaafiyo ilahay subxana wa tacaala ka bari wallahu aclam gabadhaas ilaahay subxana wa tacaala khayr ha siiyo waa u duceyneynaa iyada iyo intii muraad leh muraadkooda khayrka allah u yasiro ilaahayna subxaanahu wa tacaala wixii ama dhiba allah ka hayo waxaan soomaa khamiis iyo isniin marka waxaan ku riyoodaa anigoo dhintay markaan soomanahay macnaha wuxuu rabaa qofkaasi maxay taariyadaasi loo maranaya micnaheeda alxamdulilah inaad soonto isniin iyo khamiis waa arrin wanaagsan sunno weeye nabiga calay slat salaam soomi jiray waa arrin wanaagsan isniinta iyo khamiis inaad soomto ama inaad geeri ku riyooto de geeridu waa xaq oo wada dhimanaynaa laakiin riyada saan horeba u sheegay wax laga qaato male hadday ku cabsi ilaahay subxaana watacaala ka magan gal cidnaan ha uga sheekayn wallahu aclam waxba ku yeeli maysa insha alla su eh, waxaad la fahansiisaa qur-aaniyiintu maxay yihiin magaala mise waa alxamdu lilah qur-aaniyiin nimanka la magac baxay ama qolooyin la magac baxay waa jiraan laakiin qur-aaniyiin ma aha runtii in la yidhaahdo qur-aaniyiin waxay ku leeyihiin iyagu yani siday sheegan qur-aaniyiin imanka la baco qur-aanka keliya rumaysannahay wax axaadiis ah ma rumaysnin oo nabiga calay slat salaam kusu saasay qur-aaniyiin isugu bixiyeen laakiin macnahaasu waa qalad oo isma qabanayso oo qur-aanku xaggee ka yimid ila nebi maxamed alay slat salaam ma nooga yaa noo keenay qur-aanka marka nebigii alayh salat salaam qur-aanka noo keenay warkiisii haddaadan rumaysan qur-aanka see u rumaysan tahay saxiix ma noqonayso ma waa nima raba islaamka un inay maaragtay inxiraaf ku ridaan ama leexin ku ridaan wax dhab ahna maaha wax sax ahna maaha hadday rumayaan hadday diidaan sunada nebi maxamed alayh isalatu asalaam waa iyagoo beeniyey nebi maxamed alayh isalatu wasalaam muslimiinna ma noqonayaan wallahu aclam waxaan ahay wiil dhalinyaro ah waddankana ku cusub guurdoonna ah guurdoon ah oo cifo raadinaya gabdhihii gurdoonka ahaa oo wadankan joogay waalidkood waxa ay ka daadiciyeen iska ilaaliya dadka cusub oo qaxootiga ah oo arrinku gabdhihii waxay door bideen ajaanib arrintaasi alxamdu lilah adigana gabar hadda soo dhooftay oo cusubaa helaysaa marka kuwii horena kuwa hore aan u guurino kuwa dambena kuwa dambe aan u guurino labadaba waa helaynaa insha allah soo saas maa cadaalad soo maa marka dhib male insha allah calaa kulli xaal waxa weeye ama ajaanibta bay gabdhihii door bidayaan taas horta qofka muslimkaa qof muslima waa guursan karaa noocuu dahay iyo jinsiguu yahay iyo midabkuu yahay iyo ciduu yahayba qof kasta oo muslimihii oo muslim dhaba ah qof kastaoo muslima waa guursan karaa caddaan iyo madow iyo cagaar iyo buluug ku ahaadaba laakiin anigu kulama talinayo wiilashaa soomaalida inay gabdhaha soomaalida ahayn guursada ma kula talinaayo waa talo maaha xukun ya hadda hadha wayaan laiga warinin xaaraan wey buu yiri maaha xaaraan ma oranaya aniga laakiin wiilka soomaaligana waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed gabdha ka fiican ma helaysid gabadha soomaalidana waxaan leeyahy wiilasha soomaaliyeed wiilalkaaga fiican ma helaysid wallah sheekh su-aalka xagga taala wuxuu leeyahay haddii nin haweenaydiisa ku dhaarto uu yidhaahdo saddexdii baad iga tahay ood iga furan tahay hadduu rabo inuu soo ceshado muxuu yahay shareecadu maxay macnaha ka qabtaa alxamdulilah saddex buu xaaskiisii ku furay saddex buu ku furay ma soo ceshan karaa shareecadu maxay ka qabtaa saddex dalqadood hadday dhacdo afarta madhabba waxay qabaan inay saddexda dalqadood hadduu israaciyo ay dhacayso oo haweeneydaas aanay u banaanayneyn ilaa u xaas kale nin kale ay guursato oo ay iskood kala tagaan maahina inaanu guursan karin waayo waa nin dalaaqii sidii la rabay aanu u furin ilaahayna aan uga biqin ayuu noqday oo oo ku takrifalay maadaama uu ku takrifalayna isagana waa lagu ciqaabo waxaa la rabay inuu hal dalqu furo sunadu saas hadduu waxba furaayaba haddiiba furinay noqoto furinka wax badana ka horeeya in lagu degdegana maaha laakiin hadduuba wax furay waa inuu furaa hal dalq haddii hal dalqu furayana waktigeeda waa inuu ku furaa maaha wakti walba iyo goor walba maaha wakti bay leedahay furriinka la furo waa gabadha iyada oo dhiigga ka dhaqatay oo aanay is arag ninkeed markaasuu furi karaa hal dalquna ku furaya ka bacdi ilaahay wuxuu siiyey janis ciddadaa intay ku jirto cid uma baahna raajactukii buu oran karaa haddii heshiiya xaasku soo haddii ay ciddadii ka dhamaato still wuxuu haystaa janis inuu nikaax cusub uu doono oo haddana nikaax cusub kusoo cesha kadib wuxuu haystaa haddana dalqadii labaad alalaaqu maratani saasuu ilahay u dalqada labaadna waa rajciya iyaduna dalqada saddexaad markay dhacdo fain talaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja kayra wixii ilaahay stemska u dejiyey oo nidaamka u dejiyey buu isagu hal mar isku shululuqsaday oo wuxuu yihi hal mar saddex waa ku furan tahay banaanka baad haddi aadna banaanka aad adigana waa ku waa kugu xiran tahay waa xaalku waa kugu xun yahay waa kugaas su-aasha sheekh waxay tahay laba dumar ah cawradooda ma kala qarsan karaan ta labaad silsilad dahab oo magac ilaahay ku qoran yahay ma xiran kartaa qof dumar alxamdulilah cawrada cawradu waa kala nooc waxa weeye wixii loo gaaro jilibka ma garanaysaa ilaa surada cawrada muqaladka ah ragga iyo dumarku nina raggana ma tusi karo yani gabadhuna nin kale ma tusi dumar kale ma tusi karto waxa weeye ninka iyo xaaskiisa keliya bay u banaan ama wixii dumarka qoorta iyo madaxa iyo waxyaalahaas dumarka waa uga banaantay laakiin cawrada muqaladka ma tusi karto cawradeeda kaleeto ma tusi karto wallahu alam eh, asalaamu calaykum sheekh maalinta qof laga dhinto ee aaska kasoo noqono ma banaan tahay in cunto la kariyo oo meel laiskugu yimaado alxamdu lilah eh, ma soo aroorin in reerka yacni wax ka dhinteen cunto ay sameeyaan sunada nebiga alay slam kuma soo aroori bal nebigu alay slat slaam qoladii ninku ka dhintay sida jacfar wuxuu yihi wax u sameeye iyaga wax u sameeyey cunto u sameeye maanta way mashquuleen oo reer musiiba ku timi oo waxbaa ku yimi oo wax u sameeyey marka midda labaadna taczila tacsi la ysugu yimaado oo loo fariisto iyadana kama soo aroorin nebiga alay slat slaam iyo asxaabtiisa bal in la yimaado tacsi oo loo fariisto waxaan u arki jirnay baroor buu yiri saxaabigii soo wariyey xadiiska saas darteed waa in laga digtoonaado laakiin qofka muslimka xaq buu kugu leeya inaad utacsiyiso adaad si kastana ugu tacsiyin kartaa guriga ugu tegi kartaa jidkaa ku arki kartaa telefon baa udiri kartaa warqad baa udiri kartaa waa utegi kartaa waa u utacsiyin kartaa waqtiga xabaasha waa u utacsiyin kartaa tacsidu iyadu waa arin xaq oo la isku leeya wallah alam sheekh wiil ayaa ku yiri salaada turgo welina maan arag isagoo tukanaya waxaan u daliishaday man taraka salaa fad kafar ma ku odhan karaa gaal alxamdulilahi waxaan kugula talin lahaa inaadan kula degdegin gaal laakiin aad dacwada adiga farto xukunka bayaanka marka la cadaynayo iyo marka dacwo lagu jiro waa kala labo marka qofkaas ilaahay soo hanuuniyo muslimka ah ugula dadaal inaad ugu yeerto lacalla inuu ilaahay subxana watacaala gacantaada kusoo hanuuniyo wallahu aclam sheekho gabar ayaa waxaan soo weydiisay sheekho waxaan guursaday tiri oo weliba waa mehersaday kadib waalidkiina inaan u sheegay waana ku cesha waana ku ceshaday meherka waalidka ogaan la-aantiisa ma ansaxayo sida xadiisku uu tilmaamayo waa weligu waa shardi laa nikaaxa ila biwaliy ayuma imraaati nakaxat bigayri idni waliyaha fa nikaaxuha batil axaadiista nabig alay sala sla saas sheegaysa aayadahana waa laga fahmaya marka gabdhuhu yay u malayn marka weliga lagu xiray in iyaga la jajuubayo ama xoriyad laga qaadayo maya waa maslaxadooda iyo dantooda sababtu waxay tahay gabadha waxaa la ogyahay sharciguna saaray inta aanay guursan yaa mas-uulka ah waalidkeedaa mas-uulkaa ah, soo ma waalidkeed haddaan joogin walaalaheeda kaa ah, soo ka kadalika adeeradeed iyo ilma adeerteed iyo jifideed iyo casabadeeda soo ma dhaxalkeeda si u kala marka sharciga islaamku wuxuu saarayaa gabadhaas nafaqadeeda haddaanay guursan raggaasoo dhan baa mas-uulka ah haddii sharci islaam jiro waa lagu khasbi maxkamadaa ku khasba gabadha masruufkeeda xataa inay shaqeyso iyado waajibba aabaheed walaalkeed adeerkeed in adeerkeed iyo haatan say isugu xigaan marka gabadha maadaama aabaheed iyo walaalaheed ay mas-uul ka yihiin markay guursato mas-uuliyaddii waa wareegaysaa soo maa gabar nin qarsatay yaan ku wareejinaa annaga marka yaa mas-uuliyaddeeda lagu wareejinaa yaa lagu ogyahay mas-uuliyaddeeda mas-uuliyaddeeda yaalo yaa loo raacana haddii dhibaata dhacdo mas-uuliyaddeeda yaa loo raacana gabadha cidna looma raacana marka gabadha maslaxadeeda waaye weliga marka lagu xiraayo bimacnaa waalidkii waa inuu wareejiyaa oo fagaaro ku wareejiyaa oo yihaahdaa niyahow iga qabo mas-uuliyaddii ankaxtuka fulana binta fulana ku wareejiya hadda markaa kabacdi ninkaana la qabsanaa laakiin ninkaan raba inuu hoos ahaan meersado oo aan cidina ogaanu ku tuugeysto waa nin raba xuquuqdaadii inuu ka cararo meel cidla kaaga cararo hadday gabadha uur yeelato uu ka cararayaa loo raacana see la yeela yaa khasaarada qaba soo gabadhii ma qabto waalidkeed iyo ehelkeedii xaggee u raacanaya xaqeeda yaa xuquuqdeedii ilaalinay ninkan xaggee loo raacana isaga fudayd buu ku dhiibay ilmahan calooshu ku buuxiyey waa cararay waa fakaday meher hoosu kugu xaday baa tiri khasaaraha waxaa qaba gabadhii waay marka gabdhaha ha ogaadaan weelka afka laysu mamahana gabadha hadaaniga ma awoodi kara hadda ina aabbaha iyo u tago hoos ay sugi gaxsano haya waaye abo waaye hadda abo waaye maxaa ka dambayna abo waay abo waaye maxaa ka tahay abow macaanow maxaa ka dambey abow macaano kharaara ka dambeey kharaar a ka dambeey ya marka waa inaad tiraahdaa niyow tuuganimada naga daaya ma soo mar mas-uuliyadda haddii kale mas-uuliyad ka cararaysa dee nin wax guursan kara matida maxaa isu dhibay haddaadan mas-uuliyad qaadi karin waxa ma guursan kartid gabadhan dad baa soo korayay dad baa soo dhalay dad baa soo barbaariyey dad baa dhibkeedii iyo mashaqadeedii sideed iyo toban sano labaatan sano soo daba joogi xaggee lagu wareejiyaa marka walaalayaal arrinkaasu cadaalada weye gabdhaha in weligeeda la ogeysiiyo calaa kulli xaal gabadha waxay tiri waana ismeher xadnay laakiin hadda waalidkii baan usheegnay waa lagu celiyey haddii lagu celiyey meherka iyagu ansixiyeen meherkii waa ansaxay insha allahu tacala wallahi asalaamu calaykum sheekh gabadh baa waxay weydiinaysay laba sano iyo bar nin ay isqabeen ay caruur dhashay oo mataan ah labada sano iyo barna wax oo masaarifay ka haysatay ma jirin kadib dacwad dheer markii socota ayaa maxkamadii oo dowladda oo yurubka ah ay furiin u samaysay marka furiintii oo dhinay islaamiga miyay leedahay alxamdulilah e, gabadha haddii ninku masruufkii uu yan bixin ama ay heshiin waayaan waa inay maxkamadda islaamiga u tagtaa yacnaa culimada inay u tagto dadka meeshaas jooga oo arrintooda ka warhayn kara oo ninkan la xiriiri kara ama xukun sharciya markaa ka siin kara oo ama ka fasikhi kara ama isku celin kara ama heshiisiin kara ama xaqii ka qaadi kara ama ku xukumi kara inay u tagto waayo marka qadiyadda saas oo kale waa inaa ula tagtaan culimada meesha aad joogtaan insha allahu tacaala xukunka iyaga idiin sheega insha alla wallah waxaan ahay gabadh muxrim ma haysto muxrim la-aan cilmi baran karaa alxamdulilah cilmiga waa baran kartaa laakiin safarka haddii aad ka hadlayso ubad safar eh, safarka eh, muxrim inaad u baahato meel maxram u baahan dee uma safraysid haddaadan maxram helin laakiin meesha aad joogto iyo magaalada aad joogto iyo masaajidda aad joogto iyo internetka iyo waxaasoo dhan cilmiga waa ka baran kartaa wallahu aclam ehm, su-aashana waxay tahay asalaamu calaykum sheekh ilaah xafido noo duceeye waa noo duceeye waalid saalax ah waxay dhahaan dadka qiyaamuhu wuxuu dhici maalin jimco ah marunba naam naam saxiix axaadiis baa ku sugan axaadiis jimcada qiyaamuhu inuu maalin jimca dhacayso oo yii nabiga alayhi salaam waa maalintii aadam la abuuray waa maalintii dhulka loo soo dejiyey waa maalinta qiyaamuhuna uu dhacay doono marka insha allahu tacaala taas waa axaadiis ku sugan tahay ilahina subxaana wa tacaala inaga iyo ubadkeennaba allahna islaaxiyo ilaahay subxaana wa tacaala ummadana noo fududay waxay tahay ducada intii kale ducaan ku khatimayna soo magaaladiina yartaa waa su-aalo badan tahay so nin aan ninkeyga ahayn madhihi karaa waa ninkeyga dacuuma ku keeni karaa u dacwo karaa nin aan ninkaygii ahayn dacwad immigrationka ma uga qadimi karaa oo inuu ninkaygii yahay immigrationka jarmalka weydiiya hadduu kuu ogolaado hadduu kuu ogol yahay waa okay gabeyshanka jarmalka hadduu ku ogol yahay nin aydinaan isqabin oo aan ninkaagii ahayn inaad ku keento inuu ninkaagii yahay hadduu immigration ku ogol yahay waa yeelkooda laakiin annagu ma hayno beenta meel lagu sheego maxay naago gaala habaala noolahay madaxana kama qabsan ah, gabadha yani madaxeeda dumar hadday yihiin wax dhiba ma laha insha allahu tacaala laakiin way wanaagsan tahay inay qarsato ragga inay ka qarsato ayaa waajib ah wallah gabadha waxaa sheekha waxaan hayaa aabahay oo waayeel ah oo xanuunsan wuxuuna ku tukadaa salaada kursiga wuxuuna weydiiyaa salaada ma ku ansaxaysaa in kursiga lagu tukado alxamdu lilahi waalidkaas culus haddii aanu istaagi karin kursiga waa ku tukan karaa haddaanu kursiga ku tukan karin xataa fariisan karin fadhigu ku tukan kara haddaanu fadhiga ku tukan karin jiifku ku tukan karaa wallahu alam shaqaga waxuu qoran su-aal waxaan ahay addoon gunan barangalay noloshiisa dhalinyarnimo waxaan rabaa inaan toobad keeno sidee ayaan toobad dhab ah ula iman karaa waxaan nafteeda ku dulmiyey gunan baran iyo macaasi waxaan rabaa inaan toobad keeno alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacala ayaa mahadle inuu waafajiyo towbada towbadu waa wanaagsan ilahay waa jeceliya dadka ood keena qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaquu min raxmat illah naxariista ilahay lagama quusto ilahay subxaanahu watacaala toobada inuu ku waafajiyana ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahiriin marka ilaahay subxaanahu watacaala eh, toobada annaga iyo adigaba hana waafajiyo cid walbaaba inay ilaahay u toobad keento mu'miniinta waa laga rabaa watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun marka toobada ilahay baad u toobad keenaysaa waana tukanaysaa wixii ilaahay subxaanahu watacaala ku yasiro ilahayna waa adeecaysaa oo camalka saalixa ku dadaaleysaa ilaahay subxaanahu watacaala hanaga aqbalo aamiin sheekow ilmaha aan waalidkood aan baariga u ahayn maxaad kula talin lahayd oo waalidkood kusoo afcesha alxamdulilah waalidka oo lagu soo afceliyo waa dembi weyn ilmahaas hadday dad waaweyn yihiin oo kaan gaaray waxa weeye dembi weyn baa ku socda rag iyo dumar mid ka yihiinba ba dhalinyarada marka ilaahay subxaanahu watacaala kan leh ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واkhfid lahma جناx الذuل min الرحmة وqل رb ارحمهma kama رabayani صغيرa inaad u ducayso weeye oo yani garabka uraariciisa ee ma aha inaad hadalka ku celiso ama ufin aad tiraahdo markaa laga digtooda dembi weyn wey dembigaas wax kastoo camalo saalix oo aad samaysana wuxuu noqonayaa hal bacaad lagu lisay haddaadan waalidka baari u ahay gaar ahaan hooyada weliba allah sheekh alxamdulilah maxaa ula sugaysa ilaahay ka dhimato meherka xaaska waxaa la yihi siiya waa waajib wa aatu nisaa saduqaatihina nixla fariido weeye waajib weeye gabadha marka la guursado waa in meherkeeda la siiyaa laakiin soomaalidu waxay caadaysatay inay dib u dhigaan dumarka soomaaliyeedna waa ufududeeyeeno waxay yidhaahdeen gabadhii haddii la meherka baa lagu siinaya waxay umalanaysaa in la furayo nin baa wuxuu yihi dumarka shiribka akrinayay shirib shirib buu ku ku shirbayey yacni xaaska haddii ay xoogaa cilaaqda kaa deen weyso waxaa la yidhaahdaa berito meherkaagii waa iga diyaar waxba hayna waalin hayna gudaji khalaas halku hadalku hadalku markaa waa qaboobaya macnaa waxa weeye soomaalidi waxay u qaateen gabdhihiina meherkaagii baan kuusoo diyaarinaya hadii la yihahdo in la leeyahy waa lagu furaaya marka taas waa qalab sax ma ah xoolaheeda in la siiyo wey ama haloo dedejiyo ama loo kala reebo ama laba qaybood haloo kala dhigo laakiin inaan lala sugin inay dhintaan hadda waxaa jira dad waaweyn oo caruurahoodii caruuro dhaleen oo maamadaas inta caruura laga dhalay oo caruuraheed caruura dhaleen oo caruura sii dhaleen ayaana weli meherkeedii qaaday odagiina waa dhintayba adduunkaasoo dhan intuu xalaalaystay oo intaasuu caruura ka dhaldhalay ayuu haddana weli xoogaadeedii inaa su-aashii ahayd ninbaa saddexdii dalqabo haweenaydiis ku dhaartay nin saaxiibkeeda isoo soo weydiiyey laba dhalinyaro abay ahaayeen markuu isagoon sheekiyo waxba u tegin ayuu isagoo xadintii jawaabtiisa yinba isku noqdeen maxaa hada maxaa luu sheegnaan oo jawaaba alxamdu lilah jazaaka allah khayran waxa weeye arrimahaasoo kaleeto waxaa fiican waa arrin maxkamad ah oo haddee min shaksin ilaa shaksin way kala duwanaanta kartaa marka waxyaalo badan baa la xiriira waa waa judgment waa xukun waxaan isleeyahay haloo geeyo wiilkii iyo gabadhii iyo markhaatiyadii iyo waxaas shuyuukhda xilo joogaha u tagaan insha allahu tacaala halkaasaa xukunka laga siin karaa fatwo laguma bixin karo taas wallahu aclam asalaamu calaykum sheekh maxamed jazaakalla su-aashu su-aal diiniya kulli inta aad nala joogtid qolyihii maanta aan kaala hadlayay oo hadda dee warkooda cadyahay dadka ka siisid macdamaha sacaadaddiin magacooda waa la kari waay marka badan de waa ka wada garanayna dadkana waa ku jireen laakiin hadday banaanka iskeenan marka waxaan jeclaa intaan meelaha kaa adigii baa naga joogo inaad xoogaha fikir ah aad naga alxamdulilah Eh, waxaan filayaa eh, walaalkan wuxuu sheegayaa eh, ururkii ururdiimeedkii hadda maalmo dhaweyd social mediada iyo meelaha ayuu ku jiray oo magacaas la baxay asaadicuuna bilxaq qoladii xaqa ku dhawaaqaysay qoladii xaqa ku dhawaaqaysay marka runtii wadwadidooda anigu kama hadlin maadaama rag kaleetona ay ka hadleen culimada qaarna ay bayaaniyeen laakiin de maadaama la isweydiinayo Eh, waxa waaye nimankaas ururka urur cusub ma aha sida iyaguba ay sheegeen sida iyaguba ay sheegeen oo bayaankoodii ay ku sheegeen ama baaqoodii afartan sano taqriiban muddaah bay jiraan marka hadday afartan sano jireen macnaha waxa way qarsoonaayeen laakiin hadday ku dhawaaqeen laakiin way jireen iyaguba siday sheegeen kadibna waxay noqotay inay kaalaysiiyaan maaragtay eh, bulshadii xukuumadda marka hore xukuumaddii dadkii la shaqeynayay askarteedii wixii shaqaale u ahaa kadibna shacabka iyo ummadda taageersan ee ku hoos nool iyadina waa la raaciyey sidaasaa marka nimankaasu ay ku tageen waagaas marka rag kitaabkii ilaahay adduunka maanta wax isku xukumaa ma jiraan bay xoog saaraya kitaabkii ilaahay maanta adduunka wax isku xukumaa ma jiraan xukunkiina waa laga leexiyey adduunka oo dhan waa laga saaray kitaabkii ilaah marka haddii kitaabkii ilaahay laga saaray macnaha ay ujeedaan laakiin aanay marmarka qaarkood carabka ku dhifanayn eh, tactiika ahaan waxa weeye dee adduunkaas aan kitaabkii ilaahay ka tegay kulligiis waa gaalo kulligiis xataa kuwa muslimiinta ah bayaankooda haddaa u fiirsataan dadka qaarkiis ma fahmi karaan laakiin dadka ducaadii dadka culamadii dadka yaqaana way fahmi karaan waxay ku leeyihiin waxaa ka a adduunka maanta muslimiinta isku magacaaba u noqdo bayaankooda adduunka maanta muslimiinta isku magacaaba bay yihahd maanaa ma rabo inuu yihahdo muslimiinta ma rabo ma rabo inuu yihahdo laakiin hadda kuma oranayo kulligood wada gaalo si aadan ugu soo boodin ila waa lala diriraya dadko dhan baa iska qabana haday yihahdaan gaala wada tihiin ma ku dhawaaqayaan saas ma oranaya adduunka maanta isku tilmaamaya inuu yahay muslimiin bay leeyihin iyo laalaabad saas lakin kulli xaal nimankaas waa nimanka takfiirka ah waaye wayna qarsoonaayeenoo hoos unbay ka shaqeynayeen hadda laftigeeda iskuma wada raacin baan u malaynayaa sida aan dannigaygu yahay waayo rag badan oo aan hadlin baa jira oo madaxdooda odayaashooda ahaa oon garanayno eh, oo aan hadlin maqalkuna waxa weeye ma hubo inay iyaga laftigoodu war ma iclaansanaa afartankii sano afartan sanaan hoos ku jirnay mays is iclaaminaa iyo maya ah eh, aan aan hoosteenna ku jirno weli lama gaarin baa laysku qabtay mindha marka qolan waa iclaansatay qolana waxaan u malaynayaa inaanay wax iclaanin isku soo duub nimankaasu waa ma cusba fikradooduna waa fikradaas ah dadkan soomaaliyeed maxaa asal u ah ma islaam baa asal u ah mase gaalnimo oo hadda in lasoo islaamiyo waxay qabaan in gaalnimo asal u tahay waana islaamku casr islaamku aanu baahan ilaa qof ay ogaadaan oo hubiyaan inuu caqiidada sida iyaga ufahamsan yihin ufahmo mooyaane marka nimanka xaqooda taas wax si wadwadidooda hadda weyn ah waayo suuq weyn kuma yeelan karto soomaalida dad muslimiina waaye ummadda soomaaliya dembi waa ka dhacaa wax waa ka dhacaan sida muslimiinta kale oo caalamka joogta oo dunyaarka ah iyagu uma arkaan masaajidana kuma yihin kulama tukan jirin hadday kula tukadaanna iyagoo fardiyaha bay kula tukan jireen markay ku khasbay isagoo keligiis jamaaca xiranay keligiis safkuu ku jiraa laakiin kulama xirna adi kulama xirna isaga keligiis xiranahay hadduu ku khasbanaado waay laakiin inta badan maba kula xiranaay maba kula tukanayn oo waxaas waxay u arkayeen meelahaas waxaas inay wadat yihiin xataa xaramka maka culimada ku tukanaysa iyo imaamyadiisa iyo wixiiso dhan waxaaso dhan ina mushrikiin gaalaayeen bay u arkay marka nimankaas saas weeye xaqiiqadoodu laakiin haddee adduunkan tactic badan baa jiro oo waxyaalo badan baa jira oo aan la wada iclaanin karin ehm, si wadwadidoodana wax weyn oo hadda ay keenayso ma u malaynayo aniga inay yeelanayso insha allah horana uma yeelan wallahu aclam waxaa jirta wadankan aynu joogno waddankan aynu joogno in waktigu uu kala badan yahay sida xilligan kuleynaadka lagu jiro salaada cishaadii oo kale inay tahay ku dhawaad koob iyo tobanka habeenimo marka dadka shaqaynaya oo kale ee raba inay hore seexdaan maqribkii iyo cishaagii ma isqaacin karaan oo salaada maqribkii cishaagii ma isku dari karaan ma jamcin karaan alxamdu lilaahi eh, arrintaa xukun caam ah ma filayo inaan kasoo saari karo laakiin waxaan idiin sheegi karaa qaacidada guud oo culimmadu ay yidhaahdeen qofku haddii ay kolalka qaarkood dhib ku noqoto ama xaraj uu ku galo salaadii inuu waktigeedii ku tukan kari waayo ama yacni eh, waktigoo dheer ha noqoto ama shaqadiioo ku adkaatay ama habeenkiioo dheeraad ama wuu isku dari karaa salaadaha qaar salaadaha qaar wuu isku dari karaa maqrib iyo cishe duhur iyo casr haddii xaraj uu u galo arrintaas laakiin inuu caadaysto maaha bay yidhaahdeen culimadu markii ay dhib u gasho arrinkaas aan u daalayahay masalan adiga oo kaleeto hadda masalan markaa maalmaha shaqaynayso sabtidii axadda maxaa samaynay marka ma shaqaysid sabtidii axadda ma shaqaysid masala iyadana ma israacinaysaa marka markii aad loo baahdo oo aada u baahato qofka ruksa u haystaa inuu israaciyo markii aan u baahnayn ama aan u dhibanayna salaad walba waktigeeda in lagu tukadaa wanaagsan wallahu alam waxaa jirtaa dadka shaqeeya yurub ama germany sanadku marku dhamaado lacag waa in naftigelgeliyada baa la siiyaa waa lacag yani ku dhisman ama ku loogu magacdaray farxadda ciise oo kale dhalashada ciise oo kale oo ah mushaarkaaga oo lawalaaba ama iyadoo yani la-aagintaas oo kale weyaa kule lacagtaas waxay eh, ku isman tahay maalinkaa shan iyo labaatanka december baa loogu magacdaray marka lacagtaasi sidee bay noqonaysaa maalimaa lacag ay tahay ku xusan arrin diimeed adigu hadda qof shaqaalahoo la siiyey aad tahay oo lagu labalaabay ay tahay maxaa lacagtaasi kuwa xalaal bay noqonaysaa mise meel kaloo munaasib oo dada xalaal kutaa sii siinaysaa kulli kuma noqonayso shakadii ku siisay kuma noqonayso doontada adiga soo weleysaa magaciina waa ku qoran yahay in lagugu dara midiyo waa dhaashadii ciise lacagtaas u qaado marka aqoon badan uma lihi laakiin waxaan dhihi lahaa culimadeyna eh, wadankiina iyo magaalooyinkiina iyo meeshiina joogtaha inay iyagu ka fatwoodaan bay ku fiican tahay eh, maadaama anigu haddaan kusoo dhex dhaco ay laga yaabee rayado isku khilaafi karaan belbele abuuri karto dhibaato keeni karto marka kolley anaga diin ahaan asal ahaan wixii diin ku dhisan inaan ka qayb galno maaha eh, laakin tanu hadda marka qaybgal ma noqonaysa adiga waxbaa lagu siiyey mise ma noqonayso waa laga yaabaa inay culimadu ku kala duwan yihiin marka culimadiina ula noqdo insha allahu tacaala baaraka allahu fik aniga hala iga daayo baaraka allah siiyo miisaankiisa eh, sanadka ilaahi subxaana watacaala allah u saaro